بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فصل في من صب الله تعالى wuxuu fasl u yahay fii man duul iyo dad sab allaha tacaala ilaahay subxaana wa tacaala caay oo aflagaadeeyey ayuu fasl u yahay bimacnaa taa waxaa ka garatay fusuusha ku saabsanayd iyo masaladii masaaisha ku saabsanaa nabiga calayh isalaatu wasalaam oo la caayo waa soo hormartay kitaabkana waa gabagabo iyo khaatimo wey hadda markaa waxaa looga hadlahayaa nabiga alle subxaana watacaala ciddii cayda sidoo kale waxaa imaan doonta ummahaatulmuminiinka ciddii cayda waxaa imaan doona ambiyada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ahayn haddii la caayo waxaa imaan doona saxaabada saxaabada guudan haddii la caayo saa-ishaas waa imaan doonta insha allahu tacaala wuxuu yidhi imaamku wuxuu yidhi marka sabullahi alcasa wajalla wuu soo hormaray masaa'il noo soo hormartay baa jirto in badan aan soo arkaynay oo imaam axmed iyo keyrkiisba laga soo guurinayay in ilaahay qofka caarsugsanacaa yuqtal horan soo marra dhowr jeer waana soo marta wuxuu ku yii marka hadda waxaa loo kala qaadaya inuu yahay muslim qofka alla caahaya iyo inuu yahay qof dimiya ayaa loo kala qaadaya sida tii horeba baabkan baa lagu socdaa fain kaana hadduu yahay saabigu qofka alla caahaya musliman hadduu yahay wajaba waxaa waajibahaya qatluhu in la dila ayaa waajibahaya bilijmaaci ijmaaca muslimiinta ku waajibahaya liannahu kaafirun asagu waa gaal weeye bal iska badaa inuu gaal yahay aswa wuu ka liitaa xaalan xaalad ahaan iyo dhaqan ahaan wuu ka liitaa minhu min alkaafir wuu ka liitaa muxuuna uga liitaa liannu intuu iimaan iyo islaamiya towxiid helay ayuu allihii uu rumeeyey oo maxabadiisa iyo tacliimkiisa sheeganayay ayuu haddana farto ugu noqday marka aswa aswa dad towxiid iyo iimaan sheeganaya inaad alle kaafa kan waayo ood alle ood sheegto waxaa weeye gaalkii waad ka liidataa waa aswa xaalan ijmac muslimiin marka ayb suma ikhtalafna waa ismaan dhaafeen asxaabuna xanaabiladu waa ismaan dhaafeen waayruhum ayaga qayrkoodba fii qubuuli in la aqbalo towbatihi towbadiisa in la aqbalahayo hadduu qofkii muslimka sheeganayo la caayo oo layidhi hala dilo dilkiisuna xuquuqdiisuna waajiba hadduu yaha waa toobad keenay xaalkiisu wuxuu yahay laysku maandhaafay xanaabilada iyo qayrkoodba bimacnaa anahu amar iyo shani ama anahu asagu hal yusataw ma laga toobad aqbalaya kalmurtadi sida qofka murtadkaa wayasqutu ma dhacaya alqatlu wey dilki ma dhacaya canhu xaggiisa ma ka dhacaya idaa adhara markuu muujiyo altawbata towbad markuu muujiyo bacda rafcihi markii loo kor yeelo ila sultaani sultaanka iyo madaxweynaha iyo dowladda markii loo kor yeelo oo lagu caddeeyo waxaa ma laga aqbalahaya towbadse lama aqbalahayo waa laysku maandhaafay calaa qowleyni laba qowl ayaa laysku maandhaafay axaduma midkood waxaa weeye annahu asagu saabiga saab ilaahi caza wajal bi mansilati saabir rasuul weeye qofkii nabi maxamed cali oo kale ayuu lamid yahay weeye fiihi dhexse waxaa ku sugan riwaayataani laba riwaaya ayaa ku sugan xagga xanaabilada ayaa laga hadlaya xanaabilada axmed laba riwaaya ayaa ku sugan kan riwaayatayni labada riwaayadoo kale kuulatooya fii saabir rasuuli sidii midkii nebiga cali oo kale ayuu kuula mid yahay laba riwaaya ku sugan wey wuxuu ku yidhi haadihi middaana ariiqatu macnaha laba riwaaya in la sheego laba riwaaya in la sheego haadihi middaan ayadaa ariiqatu abulkhaaab weeye xamad iyo waman tabicahu ciddii raacday oo min almutaakhiriina culimmadii dambayso xanaabilada ka mid ahaa soo marna dee abulkhaaab labadiisa riwaayo safxada waxaan kusoo maraamanay sagaashan iyo laba miya sagaashan iyo laba mil saa waxaka asaga soo yiri wakada dakara abulkhataab fi man saba ummahu nabiga cagti hooyadii qofka axay laa tuqbalu tuubatu wain kaana kaafira fa riwaayataan waxaka bacdu asxaabina riwaayata ana almuslima tuqbalu tuubatahu aydan fii riwaayatin bian yuslima ila akhir baa tuu sheega yiri kada dakaro abulkhaaab fi lhidaaya kitaabka hidaayada waman ictada axaduhu minhum taakriir fatalaqasa halkaasuu kusoo maray marka ariiqada haadihi ariiqatu abulkhaaab iyo waman tabicahu ciddii raacday oo laba riwaaya in la sheega ah min almutaakhiriin culmadii dambayseen wayadullu waxaa uu kutusaya calayhi dushiisana waxaa kutusaya kalaamu axmed ayaa kutusahayo weeye kalaamu axmed ayaa kutusaya imaam axmed kalaamkiisa wahuwa madhabu ahli lmadiina reer madiina madhabkoodii wey culammadii madiina madiina munawara madhabkoodii weeye ayb in la yihahdo laba riwaaya lagu sheego madhabkii almadiina wey wa cala hadi ariiqa ariiqadan markaan ku soconno abukhaطaab uu sheegay riwaayadkan uu sheegay markaan ku soconno ariiqadan uu sheegay markaan ku soconno fadaahiru madhabi madhabka xanabila daahirkiisa wuxuu kutusaya anahu amar yeeshan laa yasqutu ama anahu asaga laa yasqutu kama dhacayo alqatlu ama anahu amar yeeshan laa yasqutu kuma dhacayo alqatlu dilkii kuma dhacayo bitawbati in la toobad keeno oo sabbiga laga toobad keeno bacda alqudrati markii la karay oo la awooday calayhi dushiisa kamaa dakarnaa sidaan kusoo sheegnay fii saabi rasuuli saabi rasuulba labada riwaayaod markii la maray la sheegay waxaa la soo sheegay oo la soo rajaxay in uusan dilku ku dhacaynin alqatlu laa yadfutu bitawba bacda alqudrat saasaa la soo sheegay kana waa tii oo kaleo asagana riwaayada markii lagu socdo waa in uusan dhacaynin dilku toobad waa inuusan ku dhacaynin wey oo lagu leeya xaq uu yahay wey ama riwaaya taaniya riwaayadda labada xanaabilada soo maaha riwaaya uulaa bay taasoo ahay ama riwaaya taaniya soo maaha fainahu yakuunu fainahu saabigu yakuunu murtadan buu ahaanaya murtad buu ahaanaya murtadiyeen hadda la socmaxnay waxaa weeye toobadda waa dilka uu ku dhacaya toobadda saasaa lagu wadaa la soco fainahu yakuunu murtadan buu ahaanaya wabiriwaayati uulaa riwaayadda hore oo ah in ana alqatla laa yasqutu bitawba ah bacda alqudra waxaa maray oo yidhi qaala maalikun baa yidhi wleyt ibn sacd baa jiri wabn qaasin ay qaasim bdiraxmaan baa jiri culmaa maalikiya halkaasa maray leyt ayaa maray leyt de waa nin imaam mujid mulaqa laakiin dee maalikiyada dhinaca waa looga tiriyaayo maadaama ardayg maalig aha inahu yuqtalu bay dhaheen inahu asagu ama inahu amar iyo shacni yuqtal waa lade inahu asaga niraafna inahu asaga saabigu yuqtalu waa la dilahaya walam yustatab lagana tooda aqbali maayo riwaayadaa hore labada riwaayada xanaabilada labada riwaayad buu sheegay soomaa midda hore ayay mareen oo ah inuusan qatligii dilku uusan dhacaynin ayay mareen maali iyo ragga ardansa saaxiibinta maalikeydu ay mareen ah, dilki ma dhacayo toobadna kuma dhacayo riwaayadda dambe laakin waxay leey umar riwaaya aaniya fa ina yakuunu mubtadan oo laga toobad aqbali dilkana waa ka dhacayo toobadda laga daayo labadii riwaayo halkaasay kugu daayeen midda xoogga badan oo saxda waxa weeye in uusan dilku ku dhaa toobad inuusa ku dhacayn dilka la dilaya saabiga uusan toobad ku dhacayno madabkaas ayaa xagmo aani qowl aani laba qowba soomaa calaa qowlayn musooyin qowlka koobaad oo laba riwaaya waa ka taqalusa waani qowlka looga xawiisataa waa laga toobad aqbalaya waa laga toobad aqbalaya waa laga toobad dalbaya cafwan usataabu waa laga toobad dalbaya waliba toobadkayn baa la oranaya wa tuqbal waana la aqbalaya towbatu toobadiisa waa la aqbalaya bimanzilat murtadi murtad meeshiisiw mar haddii laga tooba dalbay oo toobad keeno yuqbal manzilat murtad buu joogaa wahada qowl qaaf weeye hada abu yacla faraac weeye washariif weeye aw jacfar alxambali wey wabnu lbanaa wabnu caqiil banaa wataan hamin bay soo sheegnay shafka waataan ka shakinay shafka ubshanay waa saasa saxaw ibnu lbanaa wabnu caqiil abulwafaa labada culamadas xanaabiladu halkaas mara qaadiga shariif ibnu banaa waa in aiid halkaasay mareen in laga toobad aqbalahayo oo murtad caadiga gabaabkiisa la marinahayo maca qawlihim la soco ayagoo kuleh ina saaba rasuuli midka nebiga cay calayh salaatu wasalaam laa yustataabu towbadkeen laga dalbi mahayo ah, lanno taa hore usoo waxay ku dhahan inagu murtadiinta kale iyo kuwa kaloo cahdiga buriya inay cahdiga ku soo noqdaan toobadkeena waa ka dalbaynaa ama saaba rasuul maayo horan usoo marra asaga maca iyadoo la qabo qawligii kawaa ka tood aqbalanaaban waana ka tooda dalbaynaa saabir lilaahi caza wajal maca iyadoo qabo qowlihim ay leeyihin ina saafar rasuuli laa yustataabu wahuwa qowl aa'ifati min almadaniyiin culimmada madiina aa'ifo ka mida jamaaco ka mida madhabkaasay qabaan oo ah in saabir rasuul aan laga toobad dalbaynin lagana yeelin wakada sidaasoo kale inaan laga toobad aqbalaynin saafir rasuulka lagana dalbaynin ayaa dakarow waxaa sheegay asxaabu shaafic ayaa sheegay faqaaluhum waxay dhaheen asxaabu shaafici sabqullaahi ilaahay sabdigiisu alla lacaayo riddatun waa diintoo laga noqday in alla lacaayo waa riddatun dootaan miday kama jirta riddatun wey wa hada madhab abu xaniifa madhab abu xaniifana waa saas marka culimmada shaaficiyada ku yidhi sabqullaahi riddatun iyo madhabu abu xaniifa iyo raggaa hore oo qaad iyo inta ka dambaysa xanaabilada waxay kuleeyihiin qofka alla caay waa laga tooba dalbaya waa laga toobad aqbalaya riddo caadi ah ayaa laga soo qaadaya leannu riddadii baa laba loo qaybiyey ridda mujarada iyo ridda muqallada marka waxay dhaheen midkaan riddadii mujaradka ahay ayaan ku tirinaynaayo waa laga toobad aqbalaya maxay saa u yidhaahdeen maxay dhaheen waa laga toobad aqbalaya waa kana sheekha kuusha wuxuu ku yidhi fa amaa ma'khadu man istataaba qofkii ma'khadka iyo daliilka iyo wax xujaysanayo man istataaba qofkii ka toobad aqbalay asaaba lilaahi wa rasuulihi alle iyo rasuulkiisa qofkii caaya ciddii tiri waan ka toobad aqbalaynaa waana ka toobad dalbaynaa fa qaaluu waxay yidhaahdeen huwa sabbigu riddatun waa diintoo laga noqday waman faraqa marka waxay maadaama uu rida yahay hadda murtadiinta waa iyo dadka gaalada waa in dacwada iyo diinta loogu yeero diintii muu ka noqday diinta dadka u diinta ugu yeerayo baabkaasay mareen fa qaaluu huwa riddatun halkaasay mareen ayb qolada laakiin kala qaaday oo yidhi sabullaahi caza wajal iyo sabu rasuul waan kala qaadaynaa oo sabullaahina waan aqbalaynaa toobada waa aqbalana waana ka tooba dalbaynaa sabullaahi sabu rasuul calayh salatu slam ma yeelin qoladii waa kala maxay ku kala qaaday waman faraqa qofkii kala geeya oo sabullaahi wa sabu rasuuli kala geeya oo sabullaahina waa aqbalaynaa towbad sabu rasuulna ma aqbalayna yidhi qaala wuxuu yidhi sabullaahi alla sabiga alla lacaayo kufrun maxdun waa kufri marxala ah. wax kale oo xaq oo kaloo la socda ma jiro xaqun lilaahi kufru maxdun xal kufri marxala oo ah, wax kale lagu daran maxaa laga wadaa xaqun lilahi waa xaq alla leeyahay xaq alla lahaa weeye waana laga toobad keenay bay inay fiiraan waa laga toobad keenay alla meel looga dhacay waa laga toobad keenay wa huwa allana subxaanahu nasahnaantiisee culima waxaa la ogaada minhu alla waxaa laga ogaada annahu asagu alleh yusqitu inuu rido xaqahu xuquuqda uu ku leeyahay oo sad iyo aflagaado iyo gaalima in laga rido canibtaa iyo qofkii toobad keena saasaa waxaa la og yahay oo diijiya shareecada lagu ogyahay culima waxaa la ogaaday minhu alle xaggiisa waxaa laga ogaaday inuu raxiim yahay qafuuru raxiim yahay raxmadiisu waasic tahay annahu yusqitu xaqahu canibtaa-i xaqii uu ku lahaa iyo xuquuqduu ku lahaa ciddii toobad keenta waa ka ridahayaa walaa yalxaquhu alle ma haleelaayo qadaadatun macnaha liidnaan iyo taxqiiq ma haleelaayo walaa macaratun ceedna ma haleelaysa alla subxaana wa tacaala rabusamaawaati waalardi weeye gaala iyo nacnacoodii waxay ka sheegeen taxqiiq iyo ceedna na ku haleeli mayso gaalku hadduu iska nacnac yidhaahdo alle waxba u geysan mahayo hadduu soo noqdana alle xaqi waxaa laga ogaaday inuu iska cafiyo yidhaahdo alaa falaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruunahu wallahu afuuru raxiim inuu yidhaahdo sidaasaa la yaqaana culumada saas wax ku dhiseen wa xurmatuhu alle xurmadiisa alle xurmadiisa dhowrsanaantiisa fii quluubi alcibaad addoommada alle quluubtooda acdamu waa ka weynyahay waa ka weyntahay acdam waa ka weyntahay weeye min an tantahika inay dhaawacdo oo qarariso oo dilaaciso jur-atu axadin qof iidanaantiisu alle xurmada addoommada gaala iyo islaamba quluubtiisa quluubtooda uu ku wenyahay alle xataa gaalada xurmatullahi caza wajal xurmatuhu fii quluubi ilcibaad aad bay ugu weyntahay gaal iyo islaam midkuu rabo ha aad bay ugu weyntahay marka xurmatuhu alle xurmadiisa dhowristiisa fii quluubi ilcibaad addoommada qalbigooda acdadu way ka weynta xurmadaasu min an tantahijkahaa inay dhaawacdo oo qarinsood dilaaciso jur'atu axadin qof inuu ku dhiigado oo xumada inuu dilaaciyo alla caysudayo ka weynta waxna kama qaadayaan wabihaada midkaa asagao saa markii loo kala geeyo wabihaada warka marka saa loo kala dhigo oo mid walba lagu sheego sabrullahi wasabrsa lagu sheego ayaa yadharu waxa kuu muuqanaya alfarqu farqigii kalageynta kuu muuqanaysa baynahu alle iyo wa bayna rasuul kala geeyo saa kuu muuqataa marka fariga hadda waa kuu muuqday sabllahi wa sabu rasuuli muxaadar muxuu kugu kala muuqday sabullaahi caza wajal waxaa lagu yeeriya taxqiir iyo liidid iyo ceedna haliili maysa alle asaga waxaana lagu yaqaanaa alle qafuurraxiim iyo ciddii toobadkeeda iska cafiya ama rasuulka in la caayo ceed baa ku haleelaysaa waa bini aadam waa bashar diintiisa iyo xaqiisa baa la dhaawacaya marka waa kala duwan yihi saasaa lagu sheegay wabihada yadaru farqu baynahu bayn allahi wa bayna rasuul ولأنه صبه ولأنه صبه xaqun aadamiyin weeye waa xaq aadam iyo bini aadam uu leeyahay oo marka rasuulka la caayo wey laa yasqutu kuma dhacayo bitawbati la tawbadkeena kuma dhacayo nebi maxamed oo la caayo waa xaqu aadamiyun laa yasqutu bitawba sida iyadoo saani baa tahay lagu yiri ayadoo lagu dilay oo kale qisaas iyo xad iyo wa binadari markii la fiiriyo oo loo milicsado la eego ilaa anahu xaqu lilaahi inuu yahay safiga ala lacaayay xaqu lilaahi inuu yahay markii la milicsado la eego famaa intahakahu wixii ay dhaawacday faman intahakahu wixii uu dhaawacay min xurmat illaahi alle xurmadiisa ah laa yanjabir kuma kamahayo laa yanjabir kuma kamahayo ilaa bilxaddi qofkii xadkii in laga oofiye ma ahan xadkii laga oofiye xadkii laga oofinaya muxuu yidhi bimacnaa wuxuu ku rabaa sheekhu wuxuu yidhahdo haddii dhinac kale laga milicsado oo la yidhaahdo waxaan sabiga alla lahay waa xaq alla lahaa waxaa lagu dhihi oo lagu dhihi karaayoo ka soo boodaysaa caza wajalla towbad ku dhici mahayo oo muxuusa towbad u dhacayn qiyaas baa lagu keenaya qiyaas wuxuu yahay qofku inuu sinaysto ama khamro cabo waxaa weeye xad baa laga oofinahaya oo xadka maxaa laga oofinahayaa liannu xaqi ilaahay oo ahaa waxaanu waa xaaraan haw dhawaani ahaa xali ayaa xadka looga oofinaya gacanta lagu goynaya lagu shaabuubahayaa oo lagu dilaya alla oo lacaayana waa labadoonak sida xadka xaqa alla uusan u dhacaynin fi zaani wa fi saarix wa fi shaarib uusan u dhacaynin yuusan kana u dhacaynin haadaa xaqun walaa yasqut wa haadaa xaqun walaa yasqut waad fahanteen baylada marka xukunkiigu waa binadri markii loo fiiriyo ilaa anahu sabduhu xaqun lilaahi markii saa loo fiiriyo oo la milicsado faman tahakahu wixii uu qarariyey oo sabdigu uu dilaaciyey oo min xurmat illaahi allah laa yanjadiru kuma kabmahayo ilaa bilxaddi qofkaa in la xadamuge kuma kabmahayo toobadna ma ridayso faashbaha wuxuu shabahay weeye sabdigii azina ayuu shabahay wasariqata ayuu shabahay washurba ayuu shabahay sidaysan kuwan aysan ugu dhacaynin toobadkeen ugu dhacaynin ayuu qofka alla caayay hadduu yidhaah waa toobad keenaya toobadda haddii laga aqbalo waxaan leenahay waad fiican tahay toobad alla waad toobad waad islaamtay laakiin dilkii weli waa ku salaaxale dushkaasaana yahay sidaysan kuwaaba u dhacaynin muslimka caadiga uga dhacaynin adna kaa dhicmaysa waa garata meelada marka wadaadada halkaasay mareen maqadkaas iyo halkaa ayay dhiraaniriyeen almuhim qofka muslimkaa haddii uu alle caabe aflagaadeeyey inuu hurdoomayo gaalyahay khilaaf kama jiro doodna kama jirto ma la dilaya mise lama toobadiis ma la aqbalaya mise lama aqbalahayo khilaaf baa ku jira waa laguu sheegay waxaadna moodaa walcilmu cindallah inay xoog badanta wadaadadu ay rajaxayaan in khilaafu xoog badan yahy in la dilahayo lianno waxaa lagu leeyahay waxuu sameeyey ad allahi warasuuli baa inuu sameeyey in aladiina yuduuna allaha warasuulahu lacanahum llahu fi dunya walaakhira waacadda lahum xisaaban muhiina marka waxaa la leeyahay sabbigu waa ada lilah caza wajal walirasuulihi adahaasa dhibkaasu ku dhacay waa la dila waa laga tafalsanya halkaasaa lamula faslka wuxuu ku saabsan yahay dimigii muslim warkiisi waa ku daay wain kaana hadduu yahay asaabu lilahi dimiyan hadduu yahay gaal dimiga kuga hoos nool hadduu yahay fa huwa asagu kamaa low saba rasuula rasuulka sida asagoo cay la asagu dembigaas alla cay kamaa low saba rasuula sida asagoo rasuulka cayay la mid yahay rasuul hadduu cay ku taqaan waxaa la soo rajaxay oo laguu soo sheegay cahdigiisa inuu guraayo la dilaayo saasaa laguu soo rajaxay waqad taqadama waana soo hormaray nasu axmed baa soo hormaray anahu asagu yuqtalu in la dilaayo ama anahu amarjaanay yuqtalu in la saabiga ama anahu dembigu yuqtalu waa la dilaya musliman kaana ama saabiga cafwan anahu amar yashaan yuqtal waa la dilaayaa saabigii musliman kaana ahaya aw dimiyan ama dimaa muslim ahada in la dilaayo qowl axmed waa soo hormaray ansaxa noo soo hormar soo hormar wakadalika sidaasoo kale asxaabuna abaaiyuna sidaas yiri muslim iyo gaal midku raba aadee waa la dilaayo isna waa soo hormaray wy saabiga soo hormaray wakada taasoo kale waxaa kule madhab maalik oo asxaabi iyaguna halkaasay mareen in la dilaayo si maray wakadalika asxaabu shaafici ayaa iyaguna halkaa maray hadduu dimi yahay oo alla caayo in la dilahayo waa soo hormartay imaam axmed warkiis waa soo hormaray asxaabtiis saasay dheheen madhab maalikiy maalik iyo halkaasay mareen asxaabu shaafin halkaasay mareen in la dilahay mareen laakiin ku noqonayo huna halkan iyaga masalataani laba masala u baahan la dhiraandiriyo laba masalo ayaa u baahan la dhiraandiriyo maxay xidaahuma midowd waxaa weeye anna sab allahi calaa qismayni alla oo la caayo waa laba qismi waana laba qaybood axaduhumaa midkood waxaa weeye axaduhumaa midkood waxaa weeye labadaas midkood waxaa weeye sabuha alla in lagu caayo bimaa shay lagu caayo laa yutadayanu aan laga diindiganaynin biha asagaba shay cid ka diindiganaysa gaalada xataa madaahibtooda majuus yahuud nasaaro cid ka diindiganaysaa aysan jirinba sabuhu alla in lagu caayo oo lagu aflagaadeeyo bimaa shay lagu aflagaadeeyo laa yutadayanu bihi laga diindiganay wey bal iskaba dhaafe huwa asagu bal iskaba dhaafe in laga diidigaanahaye bashud waa eh, maailaab eh, intiqaal intii la oran jiray waxay huwa waxaa weeye sabigaan istihaanatun waa liidid iyo xaqirid weeye istihaanatun waa xaqirid cinda almutakalimi hadalkan ku hadlahaya agtiisa iyo wakayrigii waa lagu siman wuxuu ku hadlay waa liidid iyo taxqiir wey cid jirto tusaale ka lacni waa la in wax laga sheego lacnada walciyaadu billah allaba in lacnada oo kale cid ka diinigataa ma jirto alla in lacnado lacay cid ka diinigataa ma jirto fa haada huwa sabun fa haada kan oo lacniga huwa sabun wacay weeye bilaa raybin shakila-aan ismugsi waa shakila-aan wacay weeye cid ka diinigataa ma jirto ciddii ku hadashana waa la dilayaa weeye waa la dilaya oo dimiya xataa gaal iyo cudurabahaada waani mid kale waxa weeye an yakuuna inuu ahaado sabbigu mimaa yutadayan bihi waa laga diindigtaa shaygu waa cay waa aflagaado laakiin qolaada ka diindigato alla igu dhawaataa qolaada ka diindigataa oo alla igu dhowaanayaan mima yutadayan bihi wayactaqidu wuxuuna ictiqaadsanya aaminsanya tacdiiman alla uu ku weynaynaya shaygan cayda oo sabbiga ah marka uu dhahayo qofkaanu diin bayba u tahay oo alliga ku weynaynayo inuu alla weynayn u qasdayaa milu tusaalu waa kana milu qowli nasaara weeye nasaara nimanka le qowlkoodii weeye lahu ay dhaheen lahu alla wuxuu leeyahay waladun bay dhaheen wa saaxibatun buu leeyahay hadalkan lahu waladun wa saaxibatun waa cay waana diin la-aan waana sabri weeye laakiin nasaaro agtooda yutadayanu bihi diin bay ka dhiganaya alla ku weynaynaayo ku tacdiiminaya marka maxaa la samay ma lagu laynayso laguma laynaayo doodba ka taag tii hore asagu samin maa kii hore ciddii karigaraysa ma jirin khilaafna kuma jira ka amaa kan dood bay ku jirtaa way adakaysa adka doodba fa haada midkaan buu ku yidhi mimaa shay buu ka mid yahe ikhtulifa laysku maandhaafay fiihi dhexdiisa waa laysku maandhaafay waa laysku khilaafa idaa adharahu markuu muujiyo addimiyu dimigu markuu muujiyo oo suuqyadanada iyo magaaladanada iyo bannaanka ka yihaahdo waxaa weeye ma la dilaya mise lama dilay xaalkiisu muxuu noolaya cahdigiisa ma burhayaa waa laysku maandhaafay faqaala alqaadi wuxuu yhi mucaqiid labadaas waxay dhaheen culimmada waxay dhaheen yantaqidu waa burahayaa bihi midkan waxaa ku burahaya cahdu cahdiis waa ku burahaya cahdiga hadduu burayna haddee waa laga shaqaysano waa la dirahayaa buu noqona warkiisucahdiisi waa burow wa qaala maaliku washaaficiyun waxay yidhaahdeen maa yutadayanu bihi wixii laga diindhiganahayo oo allaba ay ku weynaynaya sida midka haddaa soo marnoo kale laysa huwa bisabbin kaaso cay maayo laysa bihuwa sabbin kaasu sabbi ma ahayna ma aha liannahu marka horeba waan ognahay inay dhahayaan dimada aan u qorayno waan ognahay inay alla hawshaa ku yidhaahdaan kuna weyneynayaan waa ogna laakiin shardi waxaan ka dhiganay inaysan la jaharin bas inaysan la jaharin un baan ka dhiganay haddii marka ay la jaharaan caadi ma burayo mise ma buraayo ayana waa doodo wahuwa daahir kalaami axmed wey axmed kalaamkiisa daahirka sida ka muuqatana waa in waxa ay diin ka dhigtaan waa inuusan sabi ahayn waa inuusan sabi ahayn wadalika hawshaasna waxay ku dhacdaa ana alkaafira wuxuusan macnaha sabri ku ahayn baa labaad lagu cilaynaya wadalika hawshaasna waxay ku dhacdaa uusan hadalka noocaan diin laga dhigan uusan sabri ku ahayn ana alkaafira gaalka dimiga laa yaquulu ma odhanaya daalika sabiga asagoo lahu waladun oo saaxibatun uu leeyahay laa yaquulu daalika saban cay uma dhahayo aflagaado iyo cayn iyo cid ku xumee iyo muslimiinta ku dhib midna walama jirin qaana ku cibaadaysanayaabuu kuleeyahay bal huwa bal iskaba dhaafa inuu sabiyahay huwa hadalkaa asagaahu cindahu asaga agta tacdiimun waa weynaynba alluu ku weynaynaya labadaasaa marka loo qaybiya marka qaybta midka hore manaa sabri illaahi caza wajal labadaa qismay midka hore waa shay aan diin laga dhigan khilaafna kuma jiro weye ciddii ka dhigatana ma jirto warkaa isaga midka ku hadlaaya dadka kalena inuu sabri ay beri yahay waa aaminsanya waana u arkaayeen waana laga takhallusaya doodna kama jirta kaa asagaa midkaan dambe uu ka dengeganaya ayaa waad arkaysaa khilaafka iyo hadalka asagaa ku jiraan weye haddii marka uu qarsado hoostiisa iyo gurigiisa gooniisa u dhaho taa iyada dood kama jirto laysma hayo laakiin idaa adharahu idaa adharahu dimi weeye caagid ma buraya mise ma buraayo lama maladina mise lama dilay doodkaasay ka taagan tahay almasala aaniya masalada labaad masala taaniya laba masalo noo soo sheegay soomaa sheekh laba masalo ayuu noo soo sheega almasala taaniya waxa weeye fi sitaabati dimnihi dimiga in laga tooda aqbalahayo ila midda hore waxay ahayd midda hore waxay ahayd laakiin huna mas'alataan buna soo yidhi soomaa ixdaahuma ana sab allahi tacaala calaa qismayn bu ahaa warkeedu waa dhama masala taaniya masale labaad waxa weeye fi sitaabati dimni dimiga ma laga toobad aqbalahay ma laga toobadgalbahaya war toobadkeen ma dhahayna allah caydee toobadkeen ma dhahayna fajumhuuru asxaabina asxaabtanada xanafiyadu meesha u badan yihiin yaqbaluuna way aqbalahayaan towbatahu toobadiisa way aqbalahayaan markuu toobad keeno way aqbalahayaan weye wa haadaa midkaan asaga in laga tood aqbalahaya almacruuf waa midka la yaqaano min madhab shaaficiyi shaafici madhabkiisa midka la yaqaanana waa saas wey kanna waa madhabka shaafici in laga toobad aqbalahayo waa taawo wakada sidaasoo kale in laga toobad aqbalahaya ayaa qaala waxaa yidhi ibnulqaasim qaasim bdiraxmaan maliki ayaa laba ibn qaasim baa jirta ada qaal ibnu qaasim baa yiri weeye amaaliki ayaa saas yiri waqayruhu min almaalikiya ayaa yiri inahu midkaan dimiga inahu dimigu yustataabu waa laga toobad aqbalahaya wlmansuusu sida naska oo cad can maalikin imaam maalik ka cadnaa anahu amar yashaniya ama anahu asagu saabiga dimiga laa yustataabu laga toobad aqbali maayo bal yuqtal waa la dilahayaa wa huwa daahiru kalaami axmedi kalaam axmedna saasaa ku cad inaan laga toobad aqbalay oo la dilahayo ayaa ku cado meesha maxaa kuu soo baxay jumhuur asxaab alxanaabila waxay qabaan yaqbaluuna towbatahu madhabka shaaficuna waa saas wey ibnu qaasim iyo keyrkiisa min almaalikiina saasay mareen wey in laga toobad dalbahayo laakiin mansuuska maalik iyo axmed waxaa weeye inaan laga toobad aqbalaynin laga toobad dalbaynin yuqtal ay tahay marka aimada aimada ayaad moodayna xoog badan yihin wabiljumlati duuduubka wabiljumla duuduub markii hawsha lasoo duuduubo de kitaabku waa khulaase fasabu alaaatu maraatib weeye hadal baa meesha ku jiray laakiin wuu iska gooye wabiljumlati fasabu alaatu maraatib alaatu maraatib waa saddex martabo saddex martabo weeye saddex martabo ayuu noqonaya aluula ay martabat uula uulaadu markii waxyaalasa markay tahay waa sifo oo la xadfay mawsuufkeedii wey almartabatu luulaa marka mawsuufkaad iska xadfaysa sifadaad daysanaysaa almartabat lula waa ama aluula martabada kood waxa weye maa shay wey mutadayinu laga diidiganaya bihi wey ka qowli nasaara fii ciisa wa naxwi ciise cidii lamidba lamida sida maryan oo kale ay dhahaan ay wax ka sheegaan wey ay wax ka sheegaan daay oo iyagoo ay leeyihin welid ullahi oo kale tusaalaas ay leeyihin taas wax laga hadla dad kale ay dhahaan fa haadaa xukmuhu midkaa asagoo ciise waxay ku yidhaahdaan oo diin ka dhiganahayaan xukunkiisu xukmu saa'iri anwaac alkufri kufriga kaleu la mid yahay kufriga kale oo inay gaaloobeen ah ayuu la mid yahay ila diin bay ka dhiganahayaan anwaac kufriga la mid yahay macnaha kufrigaasna macnaheed waxaa weeye kufri muqallada ma aha iyo kufri mujanada sida kufaaru quraysh gaalimaday ku jireen oo kale buu la mid noqonaya waqad dakarna waana sheegnay caadid ma ku burahayaa hadduu kuu sheegay waqad dakarna waan sheegnay bga alkhilaafa khilaafka ku jira fi intiqaadi alcahdi cahdigu inuu ku biraayay in kale waan sheegnay khilaafka ku jira biidhaarihi muujintiisa oo xaggeeba ku sheeg dee hadda waa tuu ku lahaa waa tuu ku yidhi mila qowli nasaara lahu waladun wa saaxibatun fahada mima khtulifa fiihi idaa adharahu dimiyu faqaala qaadi ila aakhirih wataada kuusoo sheegay tiigu waqad dakarnaa waan sheegnay alkhilaafu fi intiqaadi alcahdi cahdigu inuu ku buraayo biidhaarihi haddii ay muujiyaan cahdigma ku buraayo mise kuma buraayo hadda kuusoo sheegay waidaa qiila haddii la yiraado oo ku soconno biintiqaadi alcahdi bihi cahdi waa ku buraya aan ku soconno fa suquutu lqatli qatligi inuu ka dhacayo canhu candimihi inuu ka dhacayo bilislaami islaamna uga dhacayo mutawajihun waa hadal wajiha oo macnale oo soconayo nuxurlow mutawajih waa hadal macnalow tawjiih hadal muwajaha oo macnale weeye wahuwa qowlu jumhuur jumhuurtuna saasay qabaan wahuwa qowlu jumhuur jumhuurtuna sidaasa kabaan gagaasa loo badan yahay haddii aan dhaano waidaa qiila biintiqaadi alcahdi bihi cahdigu waa ku buraya haddaan dhaano hadalkii nabilaahi ciise ay ka sheegayeen oo welidullahi iyo kale iyo sheegahayeen oy ka diindiganayeen markay muujiyaan haddaan dhahno cahdigu waa ku burahaya oo madhabka asagaan marno fa suquutu lqatli canhu demigi uu kaga dhacay bilislaami mutawajihun hadduu mar islaamnimo ku dhawaaqo markaan qabanno u yira waaba islaamaya ma ku dhacay mise kuma dhacayo inuu ku dhacaayo bilislaam inu mutawajih waa qowl jumhuurka ku yahy halkaasa loo badan yahay diin buu ka dhiganahay mar hadduu diin ka dhiganayo laakiin muujinteed wixii lagu qabtay marka muujintii lagu qabsaday ayuu yii tawxiidkaaba ku dhawaaqayaaba tawxiidka marka ku dhacaya qatligii mutawajih waa qowl macnale oo wajiho sharafe almartaba aaniya martabada labaad waxa weeye an yadkura waa inuu sheego dimigu maa yutadayanu bihi waxa laga diin dhiganayo waa inuu sheego an yadkura maa yutadayan bihi wa huwa isagu diib u ka dhiganaayo alla ugu dhowaanaya isagu diib u ka dhiganaayo laakiin annaga muslimiinta markii naloo eego agtanada sabbigu ka yahay mana cafinayno kuna marka maxay sahardiyey asagii oo la diin baan ka dhiganaya alla lagu dhowaanaya iyo annagii oon ogolayn oo inkirsan oo ku dilayna ayaa ishardinaya maxaa calaw taasaa mushkilka taagan tahay aa sheego maa yatadayanu bi wa ka diidiganayo hadda wuu gooyey sheekhu oo ma dhihinin qolada wa xarakaynaysaa maa yutadayanu bihi maysan dhihin macnaha ya-da mana ay ma gudin mana aysan kordhigin marka labadu inay banaantahay in laba banaantahay inaad tirahdo an yadkura waa inuu sheego maa yatadayan wuxuu ka diidiganaya bihi asaga ama inaad tirahdo an yadkura waa inuu sheego maa yubtadayin wax laga diindhiganaya miy asaga oo cidda ka diindhiganaysaa badan nasaaro iyo yahuud iyo majuusi iyo cidday noqotaba weye wa huwa midkaa asagahuna sabbun waa cay weeye waxay ka diindhiganahayaan ama laga diindhiganaayo ama uu ka diindhiganaayo sabbun weeye lidiini lmuslimiin diinta muslimiinta sabyun ku yahay ah, diinta muslimiinta markii loo eego sabbi weeye ayb ka qowli yahuudiyi uu yidhaahdo lilmu'adini uu ku yidhaahda kadabta been baad sheegtay soo manan soo maray kadabta bimbi asagoo kadabtadan alla ugu dhowaanaya la sax annagana muxuu nagu yahay sabun lidiin lmuslimiin diinta muslimiintana waa sabi waa yuqwaana dilhayaw sidoo kale waa ka raddi nasraanigii nasraanigii kii ku radiyey calaa cumar ibn khaaab khudbaynaya waa taan soo marnay oo yii ilahay baa ku dhaartay haddaad ku noqoto waxaa weeye madaxa indhaha ku yaallaan baa kaa goynaya ilaano kaa muxuu nafiyey markuu cumar yidhi waman yahdi illaahu alaa mudila lah waman yudil falaa haadiyana buu yidhi maya ma jirto muxuu diidanaa qadarka alla ayuu diidanaa nasraanigaas qadarka ayuu diidanaa cumarku radi cumar markuu yidhi muxuu edib ii sheegay oo leeya waxba dhihin buu yidhi war ii sheega waxwaa yidnigu wey markii loo fasiray ayuu yidhi haddaad mar dambe ku celiso madaxaan qaadaya ayb marka qadarka oo la beeniyo waa sab weye dilmuslimiin dilmuslim sab wakada wa ka radi nasraaniyu calaa cumar uu ku radiyey wey ayb wakada taa walow qaala hadduu yidha cafan walow qaala hadduu yidha ama wakama lowda wakama sidoo kale low caaba hadduu cambaareeyo dimigu shay-an ayuu cambaareeyo caayi caaba wakama waxa kuula mida taasoo kale oo isaga agtiisa uu alle ugu dhowaanaya diinta muslimiintana ceeb ku ah low caaba hadduu cambaariyo caayo shay-an buu cambaariyeyo caayi oo min axkaam illahi ilahi axkaamtiisa diinta islaamka axkaamteeda gacantoo la gooyo shaabuud jihaad hawlu caay hawlo noocaas socday axkaamta islaam ka mida ah. fa haadaa xukmuhu hadda dini kalima axkaamta alle qofka xambaareeya oo caayo wax ka sheego dhaleeceeya muslim iyo gaal waa isku mid waa murtad waana gaal hadduu muslim sheeganayo diinta uu ka boodaya tahay fa haadaa kan asaga oo axkaamtuu cambaareeya xukmu xukunkiisu xukmu sabri rasuul weeye nebi maxamed oo la caayo la mid tahay wey laanna nebi maxamed oo cay diintiisoo la caydo waxaa wey ma kala harayaan fahaada xukmu xukmu sabri rasuul wey nabi maxamed alcaawi wey fi intiqaadi alcahdi bihi cahdigu inuu ku buraayo haddaad axkaamta diinta nebi maxamed aad caydo oo ceebayso sabru rasuul bay la macno tahay cahdigaagina waa ku burahayaaw wa huwa ladii kii weeye canaahu ay u qasdeen wey canaahu iyo qasada ay u qasdeen wey alfuqahaa fuqahada islaamku uga qasteen kutubta fiqiga markaad marayso baabu ridda markaad marayso iyo baabu eh, jisya markaad marayso iyo ahludimaha markaad marayso biqowlin orahdooda ay dhahaan dakara allaha alla ayuu wuxuu ku sheegay aw kitaabu kitaabkiisa wuxuu ku sheegay bisuuin suu ku sheego ah, dikrullaahi alla inuu ku sheego aw kitaabu bisuuina waa la yira la arkayn kara laakiin annaga waxaa noo arkaysan dakara allah macnaha maxaa cahdigu gurinaya dakara allah alla ayuu ku sheegay dembigu aw kitaabu alla kitaabkiisa wuxuu ku sheegay bisuuin suu iyo xumaan iyo aflagaadu ku sheeceeb ku sheego mar hadduu alle xumaan ku sheego ama kitaabkiisa ku sheego cahdigiisaiyo dibadiisa waa buraysaa wixii aan kula ballanayna wuu ka baxay weeye axadgoodna waa buray waana ku hayan kaawy marka marka axkaamtoo la caayo waxaa wey waxaa ku burahayaa iyo shareecadoo la caayo cahdiga ku burahayaa wa amaa suquutu lqatli inuu qatligii ku dhacayo bilislaami hadduu islaamo markuu shareecadii caayay oo diinta caayay abiin waa toobad keenayo wa amaa suquutu lqatli inuu qadliga ku dhacay bilislaami fa huwa ka sabbi rasuul waa nebi maxamed oo la caayay bay la mid tahay nebi maxamed oo la caayay haddii la islaamo ma ku dhacaya dilku mise kuma dhacayn kuma dhacayn dood wad dood baa ka jirtay wy dood baa ka jirtay qoladii tiri xataa qoladii tiri waa dhacaya waxay ku yidhaahdeen hadduu xataa islaamka aan aqbalno waxaa weeye kuma dhacaayo dilki ma dhacaayo xaddan yaanu dilayna xaddan baanu dilay xataa hadduu islaamo hadduu islaamo ama dembigiisa islaamka uu soo galo ama kii muslimka ah waa toobad keenaya caydiina waan ka noqonaya haddana tawxiidka dib u cusboonaysinaya dhici maayo ma dhacayo soo mamuu marka taas kula mid yahay almartaba aania martabada saddexaad oo sabriga waxaa weeye an yasubahu alla waa inuu ku caayo bimaa shayba alle ku caayo laa yatadayan uusan ka diin dhiganayn biha asaga wax uusanba diin ka dhiganayn ayuu alle ku caayo bal iskaba dhaafay inuu ka diin dhiganaaye huwa sabigaaso muxaramun waa mid xaaraama fii diini isaga diintiisa waa muxaram ku yaha ka lacani si lacnadda aan soo marayno kale falaa yadharu ma muuqanahayo baynahu isaga dhexdiisa iyo bayna sabi lmuslim farqun wax farqiga udhexey jiro shaygan waa shay muxaram fii diinihi sida lacnada kale falaa yadharu baynahu ee bayna dembi wa bayna sabi lmuslim muslimku inuu alla caayo farquma dhexeeyo shaygaanu waa shay gaalada agtoodana edabdaro ka ah muslimiinta agtooda edabdaro ka ah hadduu marka dimi alla ku caayo iyo haddii muslim alla ku caayo axfar looma dhexeeyo cid loo ogolyahay ma jirto gaal islaamimo marka hadduu maadaama usan ka diiniganaynin warkiisu waa daran yahay waa adag yahay bal iskaba dhaafa rubama waxaa la arkaa kaana inuu ahaado e, e, dimigu ashadda mid daran oo muslimka kasii daranba inuu noqdaa la arkaawo inuu kasii daran yahay muslimka ayaaba la arkaawo fa islaamuhu asaga hadduu hadlayna waan islaamaya waxaan laga diindiganayn bu alle ku caaya soo maaha hadduu yihao fa islaamu u yidhaahdo waan toobad keena haddaan islaamhaya laa yujadid u cusboonaysiin maayo lahu asaga u cusboonaysiin maayo ictiqaadan ictiqaad u cusboonaysiin maayo litaxriimi litaxriimi sabru shayga alle uu ku caayay hadda hadduu islaamo agtiisa miyuu hadda xaaraan ka noqonaya awal taxriim aan agti xaaraan ka mayow markuu dimiga ahaa oo gaalka ahaa shaygaana agti xaaraan buu ka ahaa hadduu hadda soo islaamana xukun cusub u cusboonanay ma jiro mar walba waa marka waxaa laga aqbalay wax laga aqbalaya ma jiro wax laga aqbalaya ma soconaya bal iska dhaaf rubama kaana ashadda inuu darnaadaadaka dimi fa islaamuhu inuu soo islaamo oo tawxiid ku dhawaaqo jadigu cusboonaysiin maayo lahu asagoo cusboonaysiin maayo ictiqaadan ictiqaad iyo aaminidii iimaan cusboonaysiin maayo litaxriimihi ay litaxriimi asabru lixurmatihi ayaa saas asal ku qoran litaxriimi litaxriimi sabru taxriim marka hore u banaana oo ka diindiganayo oo alla uu ku caahayay markuu hadda soo islaamo waxaa weeye xukun cusboon xukun cusub oo xurmaa usoo u keeni mayso mar walba markuu dilliga ah oo gaalka ah shaygaana agti xaaraamuu ku ahaa allana wuu ku cahay hadduu hadda soo islaamana mar walba xaaraan wey mar kale qaayid ma jirto bal iskaba dhaafe inuu taxriim u faa'iideeyee huwa asaga oo dimigaa ah, fii fi sabbi ka dimiyi dimi kalu la macno yahay dimi kale baa uga qiyaas qaadanayna macnaha laba dimi baa laysaga qiyaas qaadanaya la socdo bal iskaba dhaaf inuu ictiqaad iyo taxriim usoo kordhiyee huwa asaga dimigaan alla caay huwa dimigaan alla caay fiihi fi abbi wuxuu la mid yahay kadimihi dimi kaluu la mid yahay oo wixii asqaadanayna oo muxuu ahaa idaa zanaa markuu zinaysto aw qatala uma qof muslima uu dila dimi kaleba dilo aw saraqa uu xado uma aslama uu islaamo xadkuma ka dhacay adag weydiinayaan xadkuma ka dhacay may xadkuma dhacaynin kana kiibuu la mid yahay xadkuna ka dhici maayo ama soo islaan ama soo islaani shay cusub oo kuu soo kordhaaya ma jiro lannahu kii hore la soco kuwii hore maxay ahayd wuxuu alle ku caayay maa yatadayanu bihi sidaa daraaddeed baa khilaaf ku jiri waa inaad saa u fahamto kuwii hore maxay ahaayeen saba allaha caza wajal walciyaazu bilahi maa yatadayan bihi soo ma ahayn idaa adhara khilaaf baa muuqday laakiin midkan waaba shay alle uusan ku caabuday diinna kama dhiganayn idadarii aflagaada u geysay hadduu muslim yahay iyo hadduu gaal yahay isumid bay hawshu ahayd hadduu marka soo islaamo wax u kordhahay ma jiro wuxuu la mid yahay asagoo qof dilay asagoo sinaystay asagoo xaday hadduu yidha waa soo islaamay sariqadii iyo zinadii iyo dilkii kama dhacaynin waa laga oofsanayo waa laga oofsanaya faidaa qulnaa haddii aan dhahno masalada ku dhisno laa tuqbalu lama aqbalo towbat lmuslimi qofka muslimka towbadiisa lama aqbalo min sabbi illaahi uu caayay towbadiisa lama aqbalo madhabkaa haddaan marno laxumaa maray soo maahayn xulumaa maray madhabka asaga haddii aan marno oon dhahno laa tuqbalu towbatu muslimin sabile haddaan marno facan laa tuqbala inaan la aqbalin towbatu dimiyi wlaa taasaaba awlo kasi ah. qof muslim ah oo wax ka soo fakadeen haddii layidhi towbadiisa la aqbali maayo gaalgeysa waaweyn inaan waxba laga aqbalin min baabi alwlaa wa axraa wa ashaddu wargoodkaandaylad marka baabkaa haddaan marno saasay bikhilaafi ka duwan buu ku yidhi sabi rasuuli rasuulka sabigiisa ka duwan sabirasuul ka duwan sabirasuul asaga asaga waxaa weeye dood iyo khilaaf iyo midna kama jirinin sabirasuulkiisu waa cadaaw bikhilaaf sabi rasuul wa yushbihu daalika waxaa shabahaya zinaahu inuu ka sinaystoo kale dimigu wa yushbihu daalika oo ah in uusan kaga dhacaynin dilkii iyo qadilka kaga dhacaynin sinaahu ee sina dimi weeye bimuslimatin muslimad u ka sinayso muslimad hadduu ka sinaysay labaa loo kala qaadaya inay xuro inay dimiya tahay xalay inay tahay inay tahay ama inay amata addoon tahay so kala qaadayna hadday xuro maxaa la soo marnay yuqtal hadday ama tahayna maxaan soo marnay yucazab wayunakal waan soo marnay waa biijinaya xanuun adag xabsi dheer ayaa lagu dhufanaya soo marnay marka muslimad hadday tahay xor ah yuqtal waa la dilhayaa yuqtal waa la dilhayaa ayb kana dhici maayo xadka asaga wa hada lqismu buu ku yidhi qismigana asaga qismigana asaga ayb wahada lqismu ikhtalafa alfuqaau fiihi cala alaata aqwaal saddex qaybood iyay isugu khilaafeen qaybtan ayada qaybtan ayada oo an yasuba allaha an yasubahu bima laa yatadiinu bihi saddex qowli culma isugu khilaafeen saddex qowl isugu wahada qism ikhtalafa fuqaha fiihi cala alaaa aqwaal axaduha ana dimiya istataaba macnaha hadda ma laga toobad aqbalahayaadi wax laga hadla axaduha waxaa weye ana dimiya istataabu minhu kalmuslim sida muslimkii oo kale laga toobadalbahaya waani laa yustataabu laga toobad dalbi mahayo toobadda la weydiin maayo waa la dilaya laakiin in aslama hadduu islaamo anagoo ka toobad dalbin uu toobadda ku dhawaaqo laa yuqtalu la dili mahayo oo laga joogsanaayo wهو qwl الشhaaفiعiي وrwاaة عan أحmed وrwاaة iبن اqاsim iبn qاsim waa laga wariyo de maali aya halkan baa laga warinaya aaaakaasa maray waay dhaheen laa yustataabu laakin in aslama wataaba laa yuqtal wadaadaalkaasa maray wlqowl aali qowlka saad waxaa weeye anahu yuqtalu waa la dilaya bikulli xaalin xaalad kasta waa la dilaya tanana xog badan anahu asag yuqtalu waa la dilaya bikulli xaalin xaalad kasta xaal maxaa laga wadaa hadduu toobad keeno iyo hadduusan toobad keenin hadduu soo islaamo iyo hadduusan soo islaamin waa lagu tegayaa wahuwa daahir kalaamu maalik wey maalik eh, kalaamkiisa daahir saasa ka muuqata wa axmed axmedna saasa ka muuqataa kamaa naquulu sidaan u odhanayno waa kanaa qiyaas maxaa looga tawada aqbalaya kulli xaal maxaa loo dilaaya kamaa naquulu sidaan u odhanayno yu'khadu waa laga goosanayaa minhu min adimi waa laga goosanaya iyo muslim iyo wuxuu noqdo waa adimi baa lagu jiro hadda waa laga waa dimi la socda kamaa naquulu saan oranayno yuukhadu waa laga qaadanaya waa loo qabsanaya minhu min adimiya waxaa loo qabsanaya xadu zina wasariqa waa loo qabsanaya xadu zina wasariqa suusan u dhacaynin isagoo dimioo gaala hadduu zinaysto ama uu waxado haddana islaamo xadu zina xadu sariqa miyuu dhacahay maya sidii oo kale baan leenahay kana xad weeye waa la dilaya hadduu islaamay hadduu isaga o kale waa la dilaya lnahu muxaram maxaan saa u leenahay liannahu muxaram cindahu wa cinda almuslimiinba soo ma jeedi waxaan kulla xaal halla dila aan u leenahay liannuu shaygan alle uu ku caayay annahu wuxuu ahaa an yasubahu bimaa laytadayunuhu shay asaga agtisana xaaraankaa ayuu ka sudandara muslimiinta agtoona xaaraankaa marka shay noocaasoo diimahoo dhan bini aadamkun agtoo ayuu dardaray marka liannahu sabiru muxaraman waa cindahu cinda dimi wa cinda almuslimiin sida muslimiinta oo kale kada sidaasoo kale wey ama linahu muxaramun linahu muxaram weeye keebaa muxaram azina wasaria ayaa la odhan karaa hadda lanahu in loo celiyo xadu zina cafwan zinada iyo sariqada in loo celiyo ayaa fiican oo zinada iyo sariqada madkuurkaan lanahumaa hadda maxaa loo dhahay in madkuurkaan hadda loo jeedaa linahu zinada iyo sariqadu muxaramun agtiisa xaaraan buu ka yahay wey wacinda muslimiin cinda dimig wa cinda almuslimiin xaaraan bay ka yahay ayb kada sidaasoo kale haadaa oo sabiga kada sidaasoo kale haadaa oo sabigaahune asaguna waa muxaram cindahu wa cinda almuslimiin waana u dhimanaya sia laskaga qiyaas qaadanaya hadda ma fahamtee maslada macadda hadda masalada waxaa weeye qowlkan saddexaad annahu yuqri bikuli xaal huwa daahir kalaamu maalik axmed maxaa saa loo yihi kamaa naquulu yuukhadu minhu waxaa loo qabanaya oo laysla ogolyahay madaahibtoo dhan xaddu zina wasari oo laysla ogolyahay maxaa xaddu zina wasariqa loogu qabanaya qofka dimmiga ama gaalka liannahu zinada iyo sariqadu muxaramun waa xaaraam cindahu cinda dimi waa cinda kaafir wey wa cinda almuslimiin waa laysla ogolyahay alaysa kadalika sidaa daraaddeed ma dhihi karo muslimiinay waxaad ii qabanaysaa shay agtayda mubaaxa oo bannaan ku gudinaysaa kumaan dacoon karo wuu ogyahay waana qinsan yahay waxa uu sameeyey oo zinada iyo sariqada inay xaaraantay agtiisa sidaa daraaddeed u dardari waa loo qabo muslimiinta asaga agtooda labada muxaram buu yahay kadaa marka kaa waxaa kuula mida oo agtiisa muxaramka ah muslimiinta agtooda muxaramka ah, ah haada oo ah asabru xaaraana dul waa kutusaya lidaalika hawsha waxaa kutusahaya oo in xaalad kasta lagu dilaayo uusan badbaadaynin akarladila ayaa kutusaysasooma jeedi akaruladila waxay kutusaysaa sabbiga in noocyadiisaan ma laga toobad aqbalay mise lama toobad aqbalay hala isku khilaafeen laakiin sida xooga badan oo saxiixa inuu yahay yuqtal bikulli xaalin liannahu midkaan dambe khaasatan midkaan dambe oo uu alle ku caawiduusan ka diindiganaynin agtiisa iyo muslimiinta intaba muxaram uu yahay fasl fasalkan wuxuu ku saabsan yahay in uu caayo cid sifo leh sifada uu sifada u caayo magaceeda ma sheegahayo laakiin sifo cille ayuu wasfigu ku caahaya cid magaca ayuu magac ku caahaya taas ku cadey fasalka saas wey wuxuu ku yihi fain saba hadduu caayo mawsuufan mid ku sifaysan biwasfin wasfu ku sifaysan caayay wasfi ku sifaysan aw ama ahaane musamaa lagu magacaabay biismin magac lagu magacaabay u caayay cid wasfi ku tilmaaman tilmaam ku tilmaaman ayuu caayay ama magac lagu magacaabi waayo tusaalay ku cadaan doontaa wadaalika wasfigaas iyo magacaasu yaqacu wuxuu ku dhacayaa cala allaahi allah ayuu ku dhacayaa aw bacda rasuulihi rusulihi qaybo kamid ku dhacayaa wasfiga asaga ama musamaha asaga wuxuu ku dhacayo ku xaqiiqoonayaa alle subxaana wa tacaala ama bacda rusulihi ayuu ku dhacaya laakiin ha yeeshee dahara waxaa muuqanahaya annahu saabigu midkan xaytamaya lam yaqsid umuusan qasdin daalika oo sabiga umuusan qasdin walam yuridhu mana uusan doonin ah, waxaa kaloo la ohan karaa eh, eh, waxaa la ohan karaa laakiin ku noqone dahara waxaa muuqatay markii la qabtay oo la fiiriyey xaaladiisa annahu asagu lam yaqsid muusan qasdin daalika kee weeye mawsuufkaas biwasfin wa musamaa biismin muusan doonayn inuu wax ka sheego tacniya muusan doonayn walam yurid muusan doonayn saasna waa la ohan karaa namika labadaba dalika ismushaara waa loo celin karaa adigu ciddaa inuu caayana ma doonaynin cayna ma doonayno cayna ma doonaynin ciddaa inuu caayna ma doonayno fa haada alqowlu qowlkaa asaga ah oo inaad cid wasf ku tilmaaman aad caydo ama cid magac ku magacaban aad caydo haada alqawl shidu wixii la oo ah, shabaha xaraamun waa xaaraam bikun fi ljumla duubduub ahaan waa xaaraam warka noocaas inaad la timaado oo saas aad u idlaaqdo waa xaaraam lamana ogola waaahu diin la-aanow yustataabu laga toobad aqbalahaya saaxibuhu saaxibki waa laga toobad aqbalahaya minhu min asabi inuu ka noqdo caya biladood inuu ka noqdo wasfi cid ku tilmaamaya wax ku caaya ama ismi cid lagu magacaabo wax ku caaya waa laga toobad aqbalahaya in lam yaclam hadduusan ogaanin taxriimahu shaygaa inuu xaaraam yahay hadduusan ogaanin waa laga toobad aqbalahayaa toobadkeen baa la odhanhayaa wa yucazabu waa la tacsiirahaya waa la xanuujinahayaa maca alcilmi kii hore maxay ahay waa laga toobad aqbalahayaa baa lagu yiri in lam yaclam taxriimahu maadaama uusan shaygaan uusan banayn uusan ogayn oo jaahil ka ahaa waa laga toobad aqbalahayaa haw noqon baa laleeyahay darmuqadam haw noqon hadduu laakiin cilmi leeyahay ka war hawsha isagoo cilmi ka soo guslay wa yucadaru waa la tacsiiro oo waa la xamuujin waa la biijin oo waa la shaaguna xabsi baa la gelin maca alcilmi hadduu cilmi u leeyahay tacsiiran tankiir iyo xamuujin iyo shaagugid weeye baliiqan waxaa leedahay aad baa loo kabaashaya waa la xamuujinaya waa la laxaminaya laakiin ha yeeshee laa yakfur walaa yuftir isagoo xataa cilmi u leh hadduu hawshaa sameeyo laa yakfur ma gaaloobayo walaa yuqtal lamana dilahayo miaal miaal la siiy kana miaal miaalu waxaa weeye man saba dahra qofkii sanadka caaya aw izamaana ama waktigu caaya alladii zamaankaas iyo dahrigaasoo faraqa kala geeyey baynumaa isaga dhexdiisa iyo bayna alaxiba iyo dadku jeclaal kala geeyey wuxuu yidhi sanadkan sanadkii lasoo dhaafay ayuu cay ooda kaga qaaday maxaa dhacay hebel baa iga dhintay hebel baa iga dhintay hebel karoon fayrs iga dilo sanadkaa iga dilay sanadkii waay oo dhan kala qaaday karoon fayrs hebel iga dilo maxab iga dilo kafiraasaas abaar buu ahaayo saasuu ahaayo ood buu caybu sanad kala qaaday misaaluhu man saba dahra saadka qofka waqtiga caaya aw zaman samanka samankii waqtiga caaya alladii samankaas waqtigaasoo faraqa kala geey dahriga faraqa kala geeyo kala tagsiiyey baynahu asaga dhexdiisa wa bayna alaxiba dadku jeclaabu kala geey wayactaqidu wuxuuna ictiqaadsan yo aaminsan yahay ana faacila dalika dalika kee weeye atafriix masderka loo celinayo ismka loo celinayo wayactaqidu wuxuu aaminsan yo qalbiga ku hayaa ana faacila dalika midka tafriiqa kala geeyo asaga dadku jeclo kala waday huwa dahru inuu sanadka yahay iyo zamanka waqtiga wa faaciluhu faacilkiisa sameeyey tafriiq wa faacilu faacilu tafriiqna xaqiiqatan sida dhabta ah inamaa in kale maana huwa allahu tacaala waa alla wey cidda wax kala geysayaa wey xaqiiqadii hoos markii loo dogo cidda wax kala geysayaa wey adii ciddaa jeclayaahay kala qaaday yayna kala tegsoominna aakhare u kacay mina adduunka baaqi uga sii dhigay alla subxaana wa tacaala asigu sanadku caayaya saasuu aaminsan yahay sanadkaanu saasuu ahaa hebel baa dhintay hebel baa dhintay saas abaar baa dhacay colaad baa dhacday sanadkuu caayaya laakiin xaqiiqatan cidda hawshaas samaysay waa alle subxaana wa tacaala sabcigu marka wuxuu ku dhacayaa min xayu dimni wuxuu ku dhacayaa alle ayuu ku dhacaya wafaacilu faacil tawxiid xaqiiqatan sida dhabta inamaa in kaliman huwa allahu tacaala fayaqacu waa dhacaya buuda asabu calayhi allah buu ku dhacaya min xayu meel buuna ku dhacaya sabigii alladiisa ku dhacaya lam yactamidhu uusan isagu u qasdin oo doonimu asagu sanadka caybu islahaa laakiin meesha maxaa ka soo booday waxaa ka soo booday alla inuu caaya ka soo booday qofki marka haddii aan dhihi lahayn waa la dilahaya waa gaaloobaya hade qofkan alle inuu caayo umaba qasinba laakiin min xaysu dimni iyo macniga wuxuu keensaday oo shamlaysa oo kasoo dhalatay inuu alla caayahayo hawshan alle u noqonaysa saa daraaddeed baan leenahay hadduu jaahil ahaana hawshaa waxaa wey haw noqoni ka toobadkeen mar dambana agtaydan ugu arkay haddii uu cilmi u lahaana yucazab waa la karbaashahayaa beriiqaad lagu dhufaanhayaa laakiin la gaalaysiin maayo lamana dilahaya lanna xadiis kuma tusayso wa ilaa haada midka warkaa asaga ah oo saasa in sanadka dahriga la caayo buu ashaara farta ku fiiqay wey rasulla rasuulka sal allah ala nabig ilaahi biqowliguuna ku ishaara uu yidhi laa tasubbuha caayina addahra war sanadkii sanadkii waqtigaa caayina fa in allaha alle huwa dahru isaga dahrigaa saasmka maxaana laga wadaa riwaayad kalaa fasiree uqallibu leyla wanahaar anaa gagadinaayo samakana anaa wata anaa rogrogahaya maalinta anaa keenaya habeenkii anaa keenaya waxa dhacaayo oo dib iyo dayn iyo barwaaqo iyo roof iyo abaal iyo colaad iyo cashi iyo eh, cudurana anigaa wada weeye qadarka taqdiirkayuu ku dhacaya qadarkayga kawniga ayuu ku dhacaya marka waxba waqtigaa cayne samakaa cayno wakadalika sidaasoo kale mansabta warka waa ku daaya wakadalika kaa waxaa la mida man saba rajula ninkii nin caaya man saba rajula nin buu caaya wa qaala wuxuuna yidhi yabna kada wa kada ilaa aadam tusaale wuxuu yidhi ibnu zaari baa tahay ilaa aadam laga gaaro walciyaadu billah aflagadaas weliga carab faqad cataa wuxuu la yidhi ninka asaga oo saa yiri cadiiman warweyn buu la yimid wey maca anahu maca iyadoo la qabo annahu amar iyo shaaniya yadkhulu waxaa galaya fiihi sabiga uu ninka ku cay waxaa gelaya nuux nabilahi nuux baa gelaya wa idriis baa gelaya wa shiid baa gelaya wa kayrin baa gelaya wey min anabiyiina baa gelahaya heshiis baa gelaya min anabiyiina baa gelaya waqayri min anabiyiina baa gelahaya wa misla haada alcumuum buu ku yihi wa misla hada alcumuum cumuumka noocaasa oo la yidhahdo qofka aabbihii inta laga bilaabo ilaa limi laha aadan laga gaaro la caayo qabiilkiisii iyo farciisii oo dhan la caayo awayaalkiisii wa misla haada alcumuum buu ku yihi fii haadihi alxaal xaaladan iyadaa markii la joogo qofku saa hadalka u camimay laa yuqsadu loogama alambiyaa ambiyadii meesha qofkan ku atirsanaya in la caayo looma qasdahayo bimacnaa ninkan markuu ninay isqabteen uu caayo leeyahay aabihii laga bilaabo ilaa ninilaa aadan laga gaaro uu caayayo hadda uma qasdahayo abtirsiyihiisa oo nebiyaal marayo nuux marayo lannahu nuux waa abulbashar la abulbashar athani la soco nebilaahi aadam markii laga soo tegay toban qarni ka bacdi nuux markii dadkii la halaagay dhowr qofoo rumaysay iyo asaga markii dooni lagu qaaday dadku asaga ka farcay abulbashar taani markabaa isaga yihahda marka markaad qofkaan caydin nuux buu ka dhacayaa maxay ah, dhaheen nin soomaaliya laba soomaaliya iscayday oo midna beesha jareen yahay midna beelaha kala yahay wuu u faanay kiibaa faanay markaasuu wuxuu yidhi aduu faan bi weligaagi nuux baan kuu fadhiyaa buu waxaad soo faantaba aniga dee hebel baan ogeyn karaa adwadaad soo wadaba xaggee isugu imaanaynaa nuuxaa kasoo wada dhacaynaa adu weligaaba soo qoro oo kusugayaa waa saxwa hadal sawaaba marka nuux waa la wada maraya ninkan marka qofkan marka wax caayin mila hada alcumuum fi hada alxaal oo caytamayo sabriga ula imaanayo laa yaqsudu bihi alambiya ambiyada lama qasdaayo hadduu ambiyada ula qasdaayo waan dili lahayn buuna gaaloobi alaysa kadalika laakiin hadda maadaama ambiyada uusan u qasdayn oo cudurdarii cayn kala ay tahay qaab kalaa lala marhaya wakadalika sidaasoo kale qaala wuxuu yidhi macnaha kii horu noqonaya waa la shaabugaya waa la idmaya waa la tacziiraya laa yabtur walaa yuftar buu noqonaya wa kadalika ibnu abi zayd alkhayrawaani baa wuxuu yidhi fii man qaala qofkii yidhi lacana allahu alcarab wa bani israa'iil wa bani aadam nin baa intaa yidhi dadka moogta balaa isaga jirta wey nin baa intaa isku daray carab buu lacanay bani israa'iil buu lacanaday bani aadam oo dhanna waa lacanay lam yurid muusan doonin alambiyaa ambiyada ku jirta carab ambiyada ku jirta bani israa'iil ambiyada ku jirta bani aadam muusa doodi ninka asaga laakiin waa nin edab daran akhlaaq xun lam yuriid ambiya wa inamaa in kale maana araada wuxuu doonaa aaalimiina minhum ee min bani aadam wa min bani israa'iil wa min alcarab u doonay aalimiinta muu raadinaya moogii laakiin ambiyo uma qasnaayo inamaa araada aaalimiina minhum buu doonay maxaa ugu samay ninka asaga calayhi dusha waxaa ahday aladabu in la edbiyo in la geeyo dhaqan celinta iyo turxaan bixinta in la geeyo afka suubsa la yihahdo afkaagana gariibsaa ah la yihahdo carqulolatadan joojio afkaaga saylantasaaliyo gariib waa in la yihahdo maxaa lagu edbinaya calayhi adobaada biqadri ijtihaadi suldaan suldaankaa ku ijtihaadaya qaadigaa ku ijtihaad wuxuu u arko ayuu ku dhufanaya oon xad gaarsiisnayn ayuu ku arka uu ku dhufanaya wadahaba qowmun qowmna waxay ku tageen ilaa qatlihi in la dilayo culammada qaybo ka mida oo bacdulmaalikiya wakayrihim waxay ku tageen in la dilahayo waxay dhahen ninka asaga ah oo bani israa'iil iyo carab iyo bani aadam oo dhan lacnaday waxba ka fakar maayaan waxay dhahen kan hala dilo adduunkaa dhaafinayna saasay dhihin hay وهذه إذا أيضا مسألة الكرمان مسألة الكرمان الكرمان xarb ibn ismaaciil alkimaani ardaygii imaam axmed ibn xambal kitaab sunna iyo eyrkiisna iskale masaaid imaam axmed iskala haw masaladan marka maay masaladan sidaanay masalada wahadi masaladu kimaani ku leeyahay macnaha middaa hore lafteeda oo ahayd wuxuu weydiiyey sheekhiisio imaam axmed wuxuu weydiiyey ninkii caaya ninbaa nin caayay markaasuu yidhi saas iyo saasaa tahay aabbaha laga bilaabo ilaa aadam laga gaaro markaasuu axmed wuxuu ku yidhi faqad ataa cadiiman ninkaa wax weyn buu la jira culummada iyo a'immada iyo salka iyo saxaabana xukun kama hayo xukun kama hayo ninkaa asaga ah warkaasaasu imaam axmed yiri markaasaa xukun buu yiri marka halkaasa masalatu kirmaani kaasaa laga wadaa masala kirmaani marka ma la dilaayo mase lama dilaayo waa la dilaya wadahaba qowm ilaa qatlihi baa hadda laga wadaa macnaha axmed wuxuu ku tegey waa la dilaya hada masalatu kirmaani saasa laga wadaa wuxuu ku yidhi wa huwa qiyaasu axadi wajhayn liasxaabina annaga asxaabtanada haddaan ay xanaabilada wahuwa qiyaasu waa qiyaaskii wey axadu wajhayni liasxaabina laba wajho asxaabtanadu leeyihi mid ka mid qiyaas ku dhisnaa weeye fii man qaala ciddii tiri casaytu llaha alla ayaan caasiyey fii kulli mrin fii kulli maa amarani af casaytu llaha alla ayaan caasiyey buu yidhi fii kulli maa amarani bihi wax kastoo alla amray aan ku caasiyey xanaabiladu marka waxay dheheen ninkaan isagaa maladinaya ma gaaloobdiisa ma gaaloobayo laba waji qola waxay leedahin ma oo maxaa dhacay waxay dhaheen tan waxay la mid tahay tii horay la mid tahayo oo qiyaas qaadanaynaa lianna waxay leeyihiin markuu yidhi casaytullaha fii kulli maa amarani bihi alla wuxuu amray uu ku caasiyey waxaa ka mid a ah, aliimaanu billaahi alla in la rumeeyo ma amray mise ma amray waa amray asaguna wuxuu yii casaytu ilah kulli maa amaranii buu yidhi bihi sidaas daraaddeed iimaankiibuu diiday waana kaafir bilahi alcadiim bay qolna waxay dhaheen maya hawsha umuu qasdaayo sidii midkii caytabay oo yii bani israa'iil lacnaday oo carab lacnaday oo bani aadam lacnaday oo la yidhi daalimiinta ula jeeday hadalkaa waa hadal iska adagoo qallafsan ma ogiye laakiin inuu gaaloobo oo iimaankii uu diido ulama ujeedo halka qiyaaska masaladanay ku dhiseen qolada tiri qofkii casaytullah fii kulli maa amarani bihi ma gaaloobayo waxay ku dhiseen oo qiyaas qaateen midkii yidhi lacana allahu alcarab wa bani israa'iil wa bani aadam iyo tii hore oo ahayd yabna kada wa kada ila aadam laga gaalo faqad ataa cadiima qoladaasoo kulu la macno yahay bay dhaheen mana gaaloobayo laakiin macsiyo weyn iyada dar la yimid saasay qodaan walxukmu iska dhibyeerta walxukm fasalka wuxuu kaga hadlahayaa nebi maxamed cid aan ahayn oo nebiga cidda caya maxaa gelabgelinay wlxukmu fii saa'ir ambiyaa ambiyada nebi maxamed ka soo hartay kalxukmi fii nabiyina sal la alay la wax kala qaadin ma jirto la kala qaadi maayo walaa yuclamu lamana ogaa ana axadan oo min alculamaai ah faraqa inuu kala geeyey bayna nabiyi wa nabi kala geeyey nebi iyo nebi inuu kala geeyey lama ogow ambiyadu waa isku mid walaa rayba wax shakiina kuma jira ku yidhi ana jurma saabihi jurmiga iyo ismiga uu leeyahay saabihii nebi maxamed kiicaya acdam inuu ka wen yahay min saabi hayrihi cid aan isagayn cid ay inuu ka wen yahay maxaa dhacay nebi maxamed ambiyada kale la dhidmaa waa ka weyn sababtu maxay tahay huwa wa afdalu ambiya warusul walbashar o aaniyan ana sharcahu baaqin ilaa yowm alqiyama waa sharciga la haysto oo lagu dhaqmaayo haddii marka nebiga lacaayo shareecadiis waa laga yaacaya saddex sharciga nebi maxamed waxaa waa midka la amray oo muxkamka oo lagu dhaqmahayo oo la qabsanayo sidaa daraaddeed walaa rayba ana jurma ismiga iyo dembiga uu leeyahay saabikii nbig nebi maxamed caaya acdam waa ka weye min saabi kayrihi nebi kale cidii cayda inuu ka weye shaki kuma jiro weeye ambiyada ilah iyo rasuulsala lama kala qaadahayo ambiyada ilahi rasuul waa isku mid lama kala qaadayo lakiin nebiga inaga in badan laga hadlaa kuwa kalena waa min hada albaab fasl nasarkana taa iska dhib yarya oo lama ku saabsan yahay xaasiska nebi maxamed waana soo hormar wuxuu ku yidhi faamaa man saba aswaaja nabi sal l nbi mamed xaasiska qofka caaya faman qadafa qofkii qadfaa caaishata qofkii qadfa oo zina ku sheega mimaa shay ku sheega bara'aha allaahu minhu alla uu yeelay faqad kafara waa gaalo caaisha wax ilaahay ka yeelay oo faaxisha qof ku sheega faqad kafara waa gaalo xaka alijmaaca calayhi hawshaa ijmaac waxaa xikaayooday qofka caaisha zina ku sheega inuu gaaloobaayo ayru waaxidin hal mid wax ka badan culammada islaamka ayaa sheegay weeye waa ijmaac lianna qur'aankaa sheegay kana beriyeen suuratu nuur qofkii ku hadla kaafir bilahi cadow qur-aanku beeniyey wa amaa man saba hayraha qofka caayo sooma min aswaaji salaar soo maaha fa fiihi qowlaan xaasiskii mina maxmed oo kale ciddii cayda laba qowl baa ku jirta axadumaa mikood waxaa weeye annahu ka sabbi waaxidin min asaxaaba oo qof saxaaba adoo caayo bay la mid tahay weeye calaa maa sayati wayna imaan doontaa xukunkeeda oo la faahfaahin doonaa waani qowl kalood waxa weeye wa huwa saxiixun waana midka saxiixa fayow eh anna man qadafa qofkii qadfa oo ganaa waaxidatan hal mid oo min ummuhaati lmuminiin xaasadkii nabi maxamed muminiinta hooyadoodka ka mid a ah, fahuwa ka qadfi caaishata caaisho la qadfay uu la mid yahay waa la dilahayaa waana kaafir bilahi alcadiim madaxa lagu dhufanaya wahada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alihi asxaabi ajmaciin